بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حول مؤلفك حفظه الله ثانيا السنة القولية حكسو جري السنة النبوية waxaan ka soo hadalnay sunnadii ficliga ahayd iyo sunnadii taqriiriga ahayd halkana mualifku wuxuu ku sheegayaa asunnaة اlqowliya sunnadii qowliga ahayd waa kii mualif kusoo sunnada laba qaybood sunna qowliya iyo sunna ficliya marka sunna ficliya hore baan oga soo hadalay tanna waa sunna alqowliya wuxuu hi wanacni waxaan uga jeednaa bisunnati alqowliya sunnadii qowligeed waxaan uga jeednaa alahbaar almanquula canhu salى اllahu alayh wasalam ahbaartii laga soo guuriyey nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam axaadiitii nabiga sal اllahu alayh waslm baan oga jeedna buui wاlhabaru habarkii huwa asagu maa shay weeye yaxtamilu xambaara ama ay ka suurto gasho asidqa runiyo wاlkadiba been lidaatihi lidaati اlhabari habarka daatadiisa markaan eegno wadalika kaasina ka qowlinaa qowlka annaga oo kale weeye odhaahda aan leenahay qaama zaydun zayd baa kacay fainahu kaasi yaxtamilu waqad yuqtacu waxaa la arkaa in la gooyo bisidqi alkhabari warka runnimadiisa in la gooyo la jaro ayaaba dhici karta laakiin hase yeeshee laa lidaatihi daatadiisa ma aha in loo goynayo macnaha runnimadiisa lidaati alkhabar wainamaa hase yeeshee liqarinatin qariino ayaa markaa loo geynayaa khabarkii astaan khaarijiyatin oo ka baxsan khabarkii ixtafat bihi markaa ku hareeraysan oo la xidhiidhay khabarkii kama annahu yuqtacu sida loo goynayo bikadibihi warka beennimadiisii lilqarinati astaantii aydan sidoo kale sunnada qowliga ah waxaa loo jeedaa akhbaartii ama axaadiidtii nabiga laga soo guuriyey sala allahu calayhi wasalam ayaa sunna alqowliya loo jeedaa mualifku wuu tafsiilin doonaa wuu faahfaahin doonaa sunnada qowliga abar iyo xadii waa isku macno abar iyo xadii waa isku macno waa wixii nabiga ala sl laga soo guuriyey aarkuna waa la macno laakiin culamada qaar baa aarka ku gaar wixii eh, asxaabta laga soo naqliyo ee ama aqwaal ah ama afcaal ah ayay dhahaan aahaaru saxaaba ahbaartana nabigay ku khaas yeelaan calayhi salaatu wasalaam nabiga culamada qaar waxay dhahaan khabarkaa ka caamsan xadiidka oo khabarku waxaa soo hoosgelaya xadiidkii iyo aarkii xadiikii aarkii saxaabiga ayaa soo hosgelaya xadiikuna wuxuu khaas ku yahay nabig alai slam wx laga wariyay calaa kulli xaal laa mushaxa fi lisilaax taasi waxa weyaan waa istilaaxaad culammada qaar ay leeyihiin laakiin waxaa caanka waxa weye khabarkii iyo xadiidku waa isku midun khabarkiiba haddana mualifku tacriifiyey si guud khabarka yacnii markii khabar la dhaho inagoon eegaynin nabiga alaih slam laga wariyey in kale yaa khabarku warku sidiisaba waa wixii run iyo been labadaba ixtimaala lidaatihi daati alkhabar markaan eegno ayuu run iyo been ixtimaalaa sida maalan hadaan dhahno qaama zayd baa istaagay wuxuu ixtimaalaa run iyo been marka meesha waxaa jira kalaamka sidiisa waxa loo qaybiya labo khabar iyo inshaa khabar iyo hee inshaa khabarku waxa weeye maa yaxtamilu sidqa walkadiba lidaatihi waa wixii run iyo been ixtimaala inshaaguna lid buu ku yahayo maa laa yaxtamil sidqa walkadiba lidaati waa waxaan run iyo beentoon aan ixtimaalin maala khabarkii miaalkiis waxa wey qaama zaydun zayd baa istaagay haddaan dhahno yani meesha waxaa jira ibaat ayaan sugnay waxaan u sugnay qiyaamkii zayd zayd baan ka warbixinay inuu istaagay kaasi run wuu noqon karaa beenna wuu noqon karaa run wuu noqon karaa oo haddii waaqica uu waafaqsan yahay oo sida ay tahay dhab ay tahay oo zayd uu kacay ficlan marka waa run haddii waaqacu khilaafsan yaho zayd uusan kicinna marka wuxuu noqonayaa been haddaba runtu waa wixii waaqaca waafaqsan beentuna waa wixii waaqaca khilaafsan waaya inshaaguna waxa weyaan waa wixii run iyo been aan ixtimaalisay maalan oo kale su-aashii oo kale haddaan ku dhaho hal qaama zayd zayd miyuu istaagay hadda waxa weya waa su-aal weeye su-aashu runna laguma tilmaami karo been laguma tilmaami karo dalabka oo kale ficilka amar ifcal kada haddaan ku dhaho waxaa samee runna kuma tilmaami karti beenna kuma tilmaami karti wahaakada yani yani tamanigii iyo cardigii iyo boorintii iyo hallaa facala zaydun kada waxyaabahaasoo dhan waxay noqonaysaa yani inshaa bay noqonayaan waaya haddaba khabarkii waa wax runiya been ixtimaala lidaatihi buu yidhi daat alkhabar wuxuu saaraya markaa mualifku khabar ullah wa khabaru rasuuli sal ا alay slam khabarka ilahay khabarka nabig alay sl slam kuwaasi been ma ixtimaalaan been ma ixtimaalaan maxaa runnimadooda ayaa go'an laakiin laa lidaati alkhabari khabarka daatadiisana markaan eegna ma aha laakiin lidaati almukhbir kan warramaya khabarkiisa ayaan eegayna maxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam macsuum buu ahaa oo waxa weeye dembi o dhan baa laga ilaaliya oo beenta ka mid tahay ilahina subxaanahu watacaala yacni beentu waaba ka mustaxiilba mustaxiil weya been inuu ilahi subxana wa tacala ku hadlo waayahay walidalika mualifku yidhi waxaa la arkaa buuri in waqad yuqطacu bisidqi اlkhabar khabarka runnimadiisa in la gooyo ayaa la arkaa lakin la lidaati اlkhabar ma ahae wainama liqariina khaarijiya yani arrin ka baxsan khabarkii dartii ayaa markaa loo goynaya khabarkan inuu run yahay arrinkaas oo la xidhiidha khabarka sidoo kale waxaa dhici karta buu yidhi in khabarkii inuu been yahay la xukmiyo ama la gooyo oo shaki uusan gelinba inuu been yahay maxaa yeelay waxaa la xiidsantay qaraa'in tusinaya inuu waxani been yahay waxaasoo dhan mualifku tusaalayaal fiican buu inoo keeni doonaa uu faahfaahin doonaa wuxuu ihi aqsaamu alkhabari khabarka qaybihiisi wabinaan calaa maa qadamnaahu wixii aan soo hormarinayna waa ku salaynayna min ana alkhabara khabarku qad la arkee yuqtacu in la gooyo oo la jaro bisidqihi runnimadiisa oo mase kadibihi beennimadiisa lilqarinati astaan la xiidhay awgeed faina alkhabara khabarka yanqasim wuxuu u qaybsamaya ilaa alaaa aqsaamin saddex qaybood abaru maquucu bisidqi abar runnimadiisii waxaa weeye la goynayo wa khabarun maqtuucun bikadibi khabar beennimadiisa la goynayo wa khabarun madruun iyo khabar markaa la malaynayo akhbaarta yani waxay u qaybsantaa buu saddex qaybood markaan eegno yani xagga runta iyo xagga beenta yani qaraa'intaa la xidhiidha awgeed yani khabar inuu run yahay la hubo iyo khabar inuu been yahay la hubo iyo khabar la malaynayo runnimadiisa waaya marka kan dambe ee waxaa weeye madnuunka ah khabar alaxaadku mualifka uga jeedaa laakiin waxaan kaloo dhihi karraa waa wax kasta oo runnimadiisiiyo beennimadiisa toona aan la goyn karin maa laa yuqtacu bisidqihi walaa bikadibihi wayaan waa wixii runnimadiisa beennimadiisa aan la goyn karin oo aan la xukmin karin yani lagu dhaaran karin oon la hubin yani yani waxaa dhici karta in runnimadiisu ay xoog badanta inuu run yahay xoog badanta haduu yahay khabar alcadli oo kale qof caadil ah oo iqa hadduu war sheego waxay u badan tahay warka inuu run sheegayo waa laga yaabaa inuu khaldamay oo ismoodsiiyey laga yaabaa khabarkii mar qaarkood in beennimadiisu ay xoog badantay beennimadiisu inay been uu yahay oo xoog badantay sida qofka faasiq hadduu war sheego kale faasiq hadduu war sheego waxaa raajix ah inuu been sheegayo way dhici kartaa inuu hee inuu run sheegayo walidalik bu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanu iska hubiya yidhi qof faasiq hadduu war idin keeno iska hubiya waxaa laga yaabaa inay isla khabarkii runnimadiisi iyo beennimadiisi sida qof majhuuloodan aqoon cadaaladiisa ma run buu sheegaa mise been buu shega haduu war kuu sheego yani waa mustawi arafayn inuu run sheegayna waa suuragal inuu been sheegayna waa suuragal markaas wuxuu soo gelayaa saddexdaa qaybood ba wuxuu soo gelaya khabarkii madruunka ah alraajixu almutarajixu sidquhu kii runnimadiisu xog banayd walmutarajixu kadibu kii beennimadiisu xog banayd walmustawi alarafayn kii labada arafba ay isinaayeen awala alkhabar almaqtuucu bisidqihi marka koobaad waxaan tilmaamaynaa buu ihi khabarka runnimadiisii la goynayo qad yuqdacu waxaa la arkaa buu ihi in la jaro oo la gooyo bisidqi alkhabari warka in runnimadiisii in la gooyo laa lidaati asagoon daatadiisi markaa la eegayn bal liqaraa'ina astaamo markaa la eegaya ixtafat bihi la xidhiidhay khabarkii oo ku hareeraysatay wadalika kaasina fii axwaalin xaalado weeye minhaa ay ka mid tahay alkhabaru lmutawaatiru xadiidkii khabarkii mutawaatirka ah wahuwa khabarka mutawaatirka ah, ah maa khabar weeye yarwiihii uu warinaya jamaacatun jamaaca ay ka warinayaan can jamaacatin jamaaco kale ay kasii warinayaan jamaacadaasoo tuxiilu alcaadatu caadadu ay markaa mustaxiil ka dhigayso waxaan suuragal ahayn ay ka dhigayso caadadu iyo curfigu tawaaduuhum inay isku waafaqaan cala alkadibi been wayakuunu uu ahaanaya markaa khabarka mutawaatirka mustanidan mid ku salaysan filasli asal ahaan asalkiisu mid ku salaysan uu yahay ilaa amrin maxsuusin shay maxsuus oo xiska lagu garanayo wadalika miaal ka mushaahadatin aragti weeye xiskii mushaahadu noqonaya aragti aw samaacin ama maqal laa can ijtihaadin ijtihaadse ma aha ijtihaad wax lagu ogaaday ma ah wadaalika kaasina waxa weeye kalihbaari can mushaahadati maka maka aragtideeda oo laga warbixiyo webeeye aw samaaci alkhabari iyo khabarkii in laga maqlo min alnabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga laga maqlo bikhilaafi alikhbaari taasi waxay ka duwan tahay in laga warramo can amrin mujtahadin fiih arrin lagu ijtihaadayo wadalika miaal kaihbaari alfalaasifati falaasifada inay ka warramaan oo kala webeeye can qidami alcaalam caalamkan inuu yahay caalam qadiim ah fahuwa warkaasi ama ikhbaarkaasi wain tawaatara haba isa soo taro canhum xaggooda haska soo taro mutawaatir ha noqde ee ilaa annahu hase yeeshee laa yufiidu ma faa'idaynayo alcilmi cilmi ma faa'idaynayo liannahu maxaa yeelay istanada wuxuu ku tiirsan yahay ila ijtihaadin ijtihaad buu ku tiirsan yahay wastimbaatin iyo istimbaat yani xugum lala soo baxo ayuu ku tiirsan yahay laa ilaa mushaahadatin mushaahado wax la arkay kuma tiirsana aw samaacin ama wax la maqlay aw ru'yatin ama aragti min alumuuri almaxsuusati oo arrimihii maxsuuska ahaa ee xiska lagu ogaanayay ah watawaaturu tawaaturkii yufiid wuxuu faa'iideeyaa cilma daruuriyi cilmi daruuri ayuu faa'iideeyaa lan nadariya cilmi nadari ahse ma faa'iideeya cala saxiixi qowlka saxiixa ah mualifku wuxuu noogu tilmaamaya halkan khabarkii runnimadiisii la jarayey ee la hubo inuu run yahay haki uusan gelayn markaan saddex soo qaybanay abar maquuc bisidqi abar maquuc bikadibi iyo khabar madnuuna marka maquuc bisidqi kii runnimadiisii la hubay ayuu wuxuu noo keenay mualifku ilaa afar nooc oo afar tusaalou nooga soo qaaday kan koowaad waxa wey alkhabar almutawaatir n khabarkan maquuc bisidqiga ah, qara'in baa la xeedhay tusinaysa runnimadiisa inuu khabarkani run yahay oo markaa shakiga ka saaraysa waxaa ka mid ah dabakaas alkhabar almutawaatir mutawaatirku waa maxay mutawaatirku waa warka ay soo wariyaan ama ay sheegaan dad fara badan oo jamaaco ah ay ka wariyaan jamaaco kale isla jamaacada jamaacada ka warinaysa iyo jamaacada laga warinayaba ta warinaysa iyo ta laga warinayaba ay yihiin tiro ay mustaxiil tahay in ay been ku heshiiyaan yani yastaxiilu tawaaduhum cala alkadib sidaa caadada ah khabarkaasa waxaa la yidhahdaa isla uu mustanadka khabarkani uu yahay hay maxsuusa wuxuu ku dhammaanaya khabarka ugu dambayn hay maxsuusa ayuu ku dhammaanaya sida mushaahadoo kale waxbay arkeen aw samaacin waxbay maqleen laakiin ijtihaad kuma dhammaan haduu ijtihaad ku dhammaado ma noqonayo khabar mutawaatir maxaa ijtihaadku uu khaldami karaa sooma ijtihaadku wuu khaldami karaa intaaba mualifku tusaalobuu noo keenay hadaba habarka mutawatir wakaas waa wixii jamaac fara badan ee jamaac fara badan ka warisay isla markaana labada jamaacaba mid kasta ay tahay cadad fara badan oo ay mustaxiil tahay inay been ku heshiiyaan isla markaana khabarkan uu ku dhammaanayo asalkiisu uu yahay mustanadkiisu arin maxsuusa sida aragti iyo maqal iyo wax noocaas laakiin ijtihaad uusan ahayn tusaalihiisu waxaa weeye alikhbaari can mushaahadati maka maka aragtideeda ka warbixinta naga warbixiye qof kastoo da innaga naga mid ah intayna meesha fadhidaa iyo dadko dhan bade muslimiinta ah yani way ogyihiin maka jiritaankeeda magaalo leehda maka oo magaaladu nabiga ku dhashay calayhi salatu asalaam inay jirto oo xaramkii ku yaallo oo loo xaajo dadko dhan way ogyihiin qof kasta ood weydiiso gaalada naga reebde gaalada iyaga waxaas ma badaneeyaan laakiin muslimiintu qof kasta warka wuu soo gaaray sakiir iyo kabiir qof kastana isagoo magaalada arag ayuu ogyahe inay magaaladaasi jirto muxuu ku ogaaday inay jirto bitawaatur yani warar badan baa ka gaaray isa soo taray inay magaalada jirto dadkii ka yimid buu arkay dad u safaray arkay dad soo xajinay arkay dad ka sheekeynay arkay marka khabarka mutawaatirka soo gaaray ayuu qaطcan u ogaaday waxaan inuu wax jiraya isagoon aragba shaki yar kagama jiro kadalika haddii dad fara badan nabiga alayh slam ay ka wariyaan xadiid yani maalan dad aad u tiro badan ayaa dad tiro badan ka wariya dad tiro badan ba ka soo wariyeen ilaa nabiga alayh slam laga gaaro markaas kale habarkaas wuxuu noqonaya mutawaatir sida xadiidka nebiga alay sl slam laga wariyey man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii nebiga alay slam wuxuu igu been abuurta meeshu naarta ka geli lahaa u diyaar garoob macnaa naartu gelaya wey marka xadiidkaas waa khabar mutawaatir maxaa yeele asxaab badan baa nabiga ka wareysay asxaabta taabiciin badan baa kasii wareysay taabiciinta taabic taabiciin fara badan baa kasii wareysay ilaa uu soo gaaro culimmadii dee waxaa weeye kutubta aliftay sida imaam bukhaari oo kale marka bitawaatur baa lagu wariyey tiro fara badan baa wareysay waa xadiid mutawaatira oo nabig ala slam jamc fara badan ay ka wariyeen laakiin markuu mualifku yihi ala amrin maxsuus arin maxsuus oo inuu yahay waa kaas mushaahadata maka waa la arkay maka qof kasta wuxuu ku leeyahay kaaga warbixinaya makaan soo arkay qofkana haddana tago makaan soo arag dad xujaaj waxaa arkaysaa maka soo arkay maka ka yimid waa mushaahada samaacu lkhabar waa tii hadda mitaalinaya nabig ala slam xadiis laga maqlay laakiin waxa lagu ijtihaaday hadduu yahay musanadka tawaaturka ma noqonayo mutawaatir miaalkiiso baxay sida falaasifado kale falaasifadu maalan waxay ka warbixiyeen caalamkan inuu qadiim yahay caalamka waa qadiim bay aaminsan yihin marka ku leeyahay caalamka waa qadiim macnihiis waxa weeye caalamkan ilaahay ma abuurina wuu jiri jiray weligiiba wuu jiray siduu ilaahay qadiim u yahay ayuu caalamkanu qadiim u yahay saasay leeyihin falaasifadu marka yacni eh, waxayba inkirayaanba in yani koonkan isagoon jirin ilaahay uu abuuray ayay inkirayaan marka walidalika culamo badan waxay xukumeen ama ay ku tageen inay falaasifada fikirka aaminsan ay yihiin gaalo maxaa yeele waxay inkirayaan waxay qur-aanku inoo sheegay in ilahi subxana wa tacala samaawaadka inay arladan ilahi abuuray ayay inkirayaan khalaqa asamaawaati walard qofkii qur-aanka inkiraan wuu gaaloobaya walidalik falaasifada waxaa aaminsan gaalo ayay noqonayaan calaa kulli xaal falaasifadu waxaas aaminsan yihin waa mutawaatir khabarkaas yani falaasifadu warkaa way iska wariyeen oo waxaa midba mid kale ayuu ku soo raray oo mutawaatir buu ka yahay falaasifada meelay joogaan Eh, laakiin kaasi ma tusinayo cilmi ma tusinayo sababtoo ah wuxuu ku tiirsanya ijtihaad iyo istimbaab wax ay iyagu fikirkooda ku baareen oo ku ijtihaada wayaan ee eh, wax ma aha ay arkeen inuu qadiim yahayna meena arag yani qof khabarkiisu yahay eh, qaci oo khabarkiisu uu run yahayna sida ambiyado kalena meena ka warinin qur-aankana meena ka soo naqlin walidaalika waxa weyaan khabar waxay isku sheekeeyeen oo been iyo khuraafaad iska dhaadhiciyeen waxba kaba jiraana weyaan mar hadduusan mushaahado iyo samaac iyo ru'yo toona umuurtii ahayd xisiga haduusan ku tiirsanayn mutawaatirkane wax cilmi u ma jirto waa fikri khaldano waa fikri khaldano sida malaaxidada o kale dadku ilahay wujuudkiisa inkirsan ee iskuu raaceen ilahay inuusan jirin malaaxidaduna fii kulli zamanin way joogaan wayna fara badan yihin wamaca daalika khabarkooda dhimaaya mutawaatir maxaa yeele wax caqiido iska dhaadhiceen caqiido faasid iska dhaadhiceen wayaan marka mutawaatir ku tilmaamaya caqiidada faasidka ee fikirka ku salaysan wahaakada yani yahuudiga nasaarada caqaa'idda faasidka ay wadaagaan waxaa weeyaan mutawaatir ma aha mutawaatirka hadda waa inuu amar maxsuusa ku dhisan yahay ama mushaahado ama samaac ama ru'yo amar maxsuusa oo la arkay waaya tawaaturku markaan soo ururino muxuu faa'ideeyaa cilmi daruuri buu faa'ideeyaa cilmi nadariya ma faa'ideeya cilmiga daruuri iyo cilmiga nadariga aan kitaabka bilowgiisii markii muqadimaadka aan ka hadlaynay ayaan ku soo tilmaanay cilmiga daruuriga wuxuu yahay cilmiga nadarigana wuxuu yahay halkaasaad ugu laaban doontaa insha allah khabaru nabiyi sala allahu calayhi wasalam والرسول خبر النبي والرسول نبي رسولك خبر قوضة إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك هدو كور بحي بشيء شيء فإن أنا نقطع وحن قويننا بصدقه وحاسل ريه لعصمة الأنبياء محل الأنبياء أيام مركا معصومين والرسل الرسول شيء أيام لقد دوري ولقي لالي عن الكذب بينتي في الأخبار أخبارتني بينك الشيغان ثالثا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنه amaama nabiy sal slam khabar uu ka warbixiyo nabiga hortiisa can amrin arrin uu kaga warbixiyo oo aqarahu nabiyu sala allahu alay slam nabiga inuu arrinka uu ku sugo saara alkhabaru khabarkii wuxuu noqonaya marfuucan bihi mid la goynayo oo shaki uusan ku jirin wa afaada alcilmi cilmi buu faa'iidaynayaa whada kanina ida lam yakun hunaaka haduusan jirin weeye maa yaxmilu nabiya sala allahu calayh wasalam wax nabiga ku xambaaraya calaa taqriirihi khabarkaas sugitaankiisa kaliyaasi sida inuu ka quusto oo kale min jadwal inkaari yacnii inkiraadda in lagu inkiro qofkii faa'iidada ay leedahay sida asagoo ka quusta oo kale walayse hunaaka islamarkaana uusan jirin ayadan sidoo kale maa yaxmilu lmukhbira kii warbixiyey wax ku xambaaraya cala alkadibi beentii ku xambaaraya raabican alkhabaru aladii culima wujuuduhu khabarkii la ogaaday wujuudu madluulihi wixii uu tusinayay inuu jiro wadalika askal ikhbaari in laga warbixiy weye bianna naara dabkii xuriqatu inay wax gubayso wa ana majmuuca zawaaya almualal saddex geesoodka xaglihiisu wadarteedu inay yusaawi inuu dhan yahay halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa tusaalayaal kale oo khabarkii runnimadiisii la jaraya ama la goynayo ka labaad waxa weyaan buuhi khabarkii nabiga sala allah aleh wasalam nabiga ama rasuulka nabiga iyo rasuulku culimmada qaar waa isku mid bay dhahaan culimada qaarna way kala qaadaan waxay dhahaan yacni nabiga ayaa hee ka caamsan rasuulka fakulu rasuuli nabiy walaysa kulu nabiyin rasuula nabi kasta rasuul ma waaya rasuul kasta laakiin waa nebi taa macnaheedu waxaa weeye nabigu waa kii lala soo diray sharci isla aan la faray dadka inuu gaarsiiyo laakiin rasuulku waa ka sharci lala soo diray dadka inuu gaarsiiyaan la faray waaya haddaba nabi ambiyada ka mid ah shay noo sheego shaygaas waxaan warka uu noo sheegay waxaan hubnaa inuu run yahay maxaa ambiyadu waxay ka dhowrsan yihiin beenta akhbaarta kama been sheegayaan maxaa yeelay ilahi subxana wa tacala baa beenta ka dhowray waa macsuumiin can ilkadib beentii waa laga dhowray marka khabarka nabiga alayh salaam waa sidqi iyo la hubo inuu run yahay oona shak ku jirin waayahay kan saddexaad waxa weeye iqraaru nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga inuu ku sugo cala alkhabar qof kale oo war sheegay in warkiisii uu ku sugo oo uusan ku inkirin hadduu qof marka ka warbixiyo nabiga alai slam hortiisa war uu sheego oo arrin uu ka warbixiyo nabigan calayhi salaam uu ku sugo warkii uu sheegay khabarkaasi wuxuu noqonaya khabar maqtuucan bihi khabar yacni la hubo oo la goynaya ayuu noqonaya cilmi ayuuna faa'iidaynayaa waa haddii uusan jirin buu yidhi wax nabiga calayhi salaatu wasalaam ku xambaaraya taqriirkaas yacni inuu iska daayo qofka oo warka uusan ku inkirin wax ku xambaaraya hadduusan jirin sida inuu ka quusto faa'iidada inkiraada maala qofkan waxa weyaan qof mucaanida ah, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam yani eh, aan waxba ka dhegaysanin sida qof mushriga ama gaal ama yahuudi ama nasraani ah ama munaafiq ah oo nifaaqiisa la ogyahay sida cabdullahi bin ubay ibni salool eh, marka qofkaasoo kale hadduu nabiga alai slam uu munkar ku arko uu iskaga aamuso munkarkii taa macnaheeda ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu waxaas eh, uu sugayo oo qofkan uu ku waafaqsan yahae macnaheedu waxa weeye in nabiga calayh slat slam uusan faa'iido u arag qofkan wax u sheego maxaa yeele wuxuu ogyahay qofka inuusan ka dhegaysanin nabiga calayh slat marka taas haddii la helo ma tusinayo khabarkaas inuu khabar run uu yahay khabarka hadduu sheego qof munaafiqa nabiga alay slam hortiisa been ka sheego wuxuu ogyahay qofkan munaafiqa ah in uusan dee waana ka qaadanayn nabiga alay slam qofkan gaalka ah. hadduu nabiga ka hor sheega been oo nabiga alayh slam uusan beentii ku inkirin dee taasi ma tusinayso inuu khabarkaasi run yahay waayahay maxaa yeele qofkan dee nabig ala slam kama dhegaysanayaba warkan uu sheegayo yuhuudda nabig ala slam wuu imaan jireen yani wuxuu ku arki jiray nabig ala slam waxyaaba badan oo khaladaad ah ama munkar ah waxna nabig ala slam ku inkiri jiray waxna uu iskaga aamusi jiray maxaa wuxuu ogyahay nabig ala slam in aysan ka waantoomayn haddii xataa uu sheego sida maalan raacina ay dhihi oo kale nabig ala slam raacina oo kale iyo maalan aqwaal ay nabig ala slam ay ku eh, sheegi jireen nabig wax kasta yahuudda muuse ku inkiri jireen intay u soo galaan bay nabig ala slam waxay dhaheen assaamu calayka ya rasuul allah geeri dushaada ha ahaato nabiga habaaraya nabig ala slam wuu maqrayay wa calaykum uu nabi wuri muuse dhihin maxaad ii habaaraysaan iyo muuse ku dhihin marka caaisha laakiin u jawaabtay waxay tihi wa calaykum assaamu wallacna geeri iyo nacladba dushiina ahaato markaas nabig ala slam wuxuu ihi maxaa kugu dhacay caaisha maxaa yani alfaadana isticmaalaysa waa maxay waxay tihi ya rasul allah miyaadan maqlayn wax yahuudda kuu leeyihiin way ku habaarayaan markaasuu yhi anigu waxaan uu jawaabay miyaadan maqlayn wacalaykum anuu idhi anugu calaykum baan idhi wacalaykum haddaan macnaha wixii aad igu salaanteen waxaad igu dhahdeen wax la mid ah idinkuna dushiina ha ahaado weyaan macnaheedu nabi alai sl musan jeclayn hadal xun dadka in lagula hadlo oo hadal kallafsan oo de kakan uu iska ilaalin jiray nabiga alai sl slam ilahay adab badan buu siiyey khuluq wa innaka la calaa khuluqin cadiim waaya sidoo kale waa inaysan jirin wax ku xambaaraya qofkan mukhbirka ah beenta yani markuu saas ku leeyahay malifka wuxuu ku tilmaamayaa yani maala qofkan yani warka nabiga ku horshegay alayh salam haduu yahay qof been yani uu macduur ku yahay oo sharcigu u cudurdaaray hadduu sheego nabigana ala slam uu ka aamuso taasina ma tusinayso inuu warkaasi yahay war run ah sida maalan oo kale qof muslaxa laba qof buu heshiisiinaya islaax daat ilbayn way bannaantay in beenta lagu sheego marka islaax daat ilbayn qofkii hadduu been ku sheego nabigana alay slam uu maqlayo uuna ku inkirin taa ma tusinayso khabarkaasi inuu yahay khabar he khabar run ah wahaakada yani beentii mubaaxa ahayd sida beentii dagaalka dhexdiisa lagu sheegayey ninka xaaskiisa beentii uu sheegayay oo kale wixii de yani ku saabsan arrimaha dhexdooda ah yani uu xaaskiisa ku islaaxinayo ilaa aakhirihi waxyaabihii dee laga soo reebay beentii xaaraanta ahayd nooca afraad waxa weeye khabarkii la helay ee madluulkiisii la helay sida maalan oo kale in uu qofkii sheego dabkii inuu yahay dab muxriq wax gubay taasi waa bitajriba lagu ogaada waa maqtuuc bisidqi waa wax la ogyah dadko dhan baa og qof hadda ka shakaysan ma jiro dabku inuu wax gubo sidoo kale mualladka saddex geesoodka xaglihiisa wadartooda inay yihiin boqol iyo siddeetan taasna dadka ahlu xisaabka way garanayaan waa wax maqtuuc bihi yani shaki kuma jiro saddex geesoodoo idil si kastood u dhigto zaawiyadiisa si kastoy ahaato in majmuuca saddexda xaglood uu leehay inay noqonayso boqol iyo siddeetan taas ahlu xisaabku way garanayaan shakina kuma jiro marka waa wax maqtuuc bisidqiha sababtoo ah madluulkiisii baa la ogyahay inuu run yahay waaqaca waafaqsan yahay war kasta oo waaqaca inuu waafaqsan yahay la ogaado wuxuu noqonayaa maqtuuc bisidqihi waaya aaniyan ka labaad waxa weye alkhabar aladi yuqtacu bikadibi khabarkii beennimadiisii la goynayo qad yuqtacu waxaa la arkaa in la gooyo bikadibi alkhabari khabarka beennimadiisa ayadon sidoo kale laa lidaatihi daatadiisa isagoon la eegaynin marka waa inamaa in kale maahe lima la eegayo yaxtafu lima yaxtafu bihi wixii ku hareeraysan marka la eegayo oo min alqaraa'ini astaamo ah wadalika fi axwaalin katiiratin kaasina waxa weye axwaal fara badan minha ay ka mid tahay maa culima khilaafuhu wax yani la ogyahay wixii khabarkani tusinayay wax ka duwan bidaruurati daruurana lagu ogyahay wadalika kaasi miaal kalahbaari sida in laga warbixiy wey can naari dabkii biannaha baaridatun inay qabowdahay wa ana aljuz'a intii yarayd acdama inay ka weyn tahay min alkulli intii oo dhan macnaha jusku inuu kulligii ka weyn yahay shayga juskiisu inuu kulligiisa oo dhan uu ka weyn yahay waa shaaba hada iyo kan wixii shabaha min alakhbaari akhbaar ah kalabaadina waxa weeye maa culima khilaafuhu warkaa la sheegay wixii ka duwanaa la ogaaday khilaafkiisa lidkiisa la ogaaday bilistidlaali daliishana lagu ogaaday wadalikaasna kalihbaari in laga warbixiy wey can zawaya almualati saddex geesoodka xaglihiisa biannaha tusaawi inay dhan tahay miatayn laba boqol inay dhan tahay oo mase ana alcaalam caalamka qadiimun inuu yahay caalam qadiima ثالثا خبر مدعي الرسالة أو النبوة اليوم خبر كقفك الشيغاني الرسالة رسول إنه يهي أو النبوة أما النبي إنه يهي نبي النبي الشيغاني اليوم ما أنت فإذا دعا أحد قف هدو شيغت النبوة نبي النبي أو الرسالة أما الرسالة وشيغت بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا كذب قطعنا مركة وحنقويننا bikadibi khabarihi warkiisa inuu been yahay walow ataa xataa hadduu la yimaado bima yushbihu mucjizata mucjizo wax shabaha liikhbaari illaahi maxay ilaahi warkiisa ayaa markaa daliil u ah biana muxamedan sala allahu caleh wasalam in nebi moxamed khaatamu alambiyaai ambiyada soo gunaanadii uu yahay warusuli rususha khabari nabiy slam iyo nabiga khabarkiisii sal l slam ka warbixiyey biannahu laa nabiya bacdu inuusan nabi ka dambeeye uusan jirin raabicanka afraad waxa weeye ma yukhaalif suna mutawatira sunadii mutawaatirkahayd wax khilaafsan walijmac alqaci iyo ijmaacii qacigaaha ee la hubay markuu malif ka soo baxay khabarkii runnimadiisii la goynayay waa noocii koobaad ayuu halkan wuxuu ku tilmaamay khabarkii beennimadiisa la goynayay macnaa khabarkii la hubay inuu been yahay kaasina waxa weeyaan buu ihi waa khabarka in la hubo inuu been yahay laa lidaati alkhabar khabarka daatadiisa marka la eego jumlada marka la eega ma ah cibaarada marka la eega ma ah laakiin waxaa la xidhiira khabarkii astaamo ama qaraa'in yani shakiga ka saaraya oo caddaynaya inuu been yahay taasina waa xaalado fara badan xaaladihii fara ka soo qaatay afar xaaladood oo tusaale ahaan buu qaadanaya lakin ka fara badyihin xaaladooyinta kan koobaad waxa weyaan waa waxa khabarka la og yahay in lidkiisu uu run yahay yani khabarka la og yahay inuu khilaafsan yahay runtii oo waaqicii iyo dhabtii uu khilaafsan yahay bidaruurati la ogaado wax daruuro ah lagu ogaaday maalan oo kale qofkii sheegaa oo kale dabku inuusan wax gubin qof noo sheego dabku inuusan wax gubin uu qawow yahay khabarkaasi wuxuu khilaafsan yahay xiskii iyo waaqicii aan ogeyn in dabku uu yahay shay wax guba marka khabarkaasi wuxuu noqonaya khabar been ah oo shaki uuna ku jirin beennimadiisii sidoo kale qof hadduu dhaho juska iyo kulliga juska kulliga ka weyn jusku waxa weyaan shayga qayb ka mida wey kulligana waa shayga wada dhan marka laa yumkin shayga juskiisa inuu kulligiiso dhan ka weynaado laa yumkin mustaxiil weyan taas marka waxaasoo dhan xiska ayaa diidaya oo beeninaya waxaasi oo ku tilmaamaya inuu yahay wax aan waxba ka jirin oo beenah ka waxa weeye wixii daliil lagu ogaaday kii hore bidarura lagu ogaaday daruura lagu ogaada xiska lagu ogaada kanna waxa wey wixii lagu ogaaday beennimadiisii istidlaal daliil baa lagu ogaaday iyo baaritaan iyo tajribo sida milo kale qof hadduu noo sheego ama uu sheegto in muallafka saddex geesoodka xaglihiisu wadartooda ay dhan yihiin laba boqol ama caalamku qadiimi labadaas waxa weyaan waaqici bay khilaafsan yihin dee mualladkana saan soo sheeganay xaglihiisu si ahlu xisaabka tilmaami waa boqol iyo sideetan laa yumkin inuu noqdo laba boqol marka qofka laba boqol waxa weyaan waa qofka dhahaya o kale hal hal lagu daray waa toban labo lagu daray labo waa sideed qof dhahay o kale malamata waa hadal dadko dhan ay garanaya dadka ahlu xisaabka ay inuu been yahay sidoo kale qofkii sheegta caalamku inuu yahay caalam qadiima yani inuu caalam qadiima yahay sida hadalka falaasifada kale waa hadal been oo yani adiladii nusuustii kitaabka sunnada ayuu halkaasi ka hor marka waa hadal been ahoo la og yahay bidaliil lagu inuu been yahay sidoo kale qofkii sheegta nabinimo ama rasuulnimo sheegta nabigeena kadib calayhi salaatu wasalaam ama zamankeena haddaan joognaba waxaan ognahay in nabigeenna aha calayhi salaatu wasalaam khaatam alambiyaai walmursaliin ambiyadoo dhan mid soo gunaanaday oo nabi ka dambeeye uusan jirin laa nabiya bacdahu calayhi salaatu wasalaam marka qofkii sheegta zamankan inuu nebi yahay yani wuxuu noqonayaa uun beenaale qof beentiisa la hubo oo maqtuuc bikadibihi beennimadiisii la hubo oo shaki uun ku jirin ayuu markaa noqonayaa maxaa yeelay yani ilaahi subxana wa tacaala baa noo sheegay inuu yahay khaatamu nebiyiin nabiganaambiyada kii soo gunaanada inuu yahay nabigana ala slam uu sheegay inuusan wax nabi ah una ka dambayn ka afraadna waxaa weeye wixii sunnada mutawaatirka ah khilaafsan ama ijmaaca qaciga ah. sunnada mutawaatirka ah waan garanayna waa sunnadii nabig ala slam cadadka rabadana ka wariyeen marka haddii qof uu sunnada mutawaatirka waxay tusiso lidkeed uu sheego oo sunnadii mutawaatirka uu khilaafo dee inuu been sheegaya ayaa la hubaa maxaa sunada mutawaatirka cilmi daruuriya faa'idaynaysaa wixii cilmiga daruuriga ku imaadana waa been un ijmaaca qaciga ijmaac culimmadu ay isku waafaqeen mas'alo ijmaacaana uu yahay ijmaac qaci ahoo la hubo oon shaki ku jirin ijmaacii baa ilaan qaar baa qaci aan ahayn eh, sidnoo imaan doonta insha allahu tacaala ijmaaca sukuutiga oo kale hadda matalan qaci ma ah ijmaaca sukuutiga ee culimmadan badhna ay sameeyeen badhna ay ka aamuseen kaas kale qaci ma ah laakiin ijmaaca qawliga dhammaan dadku mujmiciintu ay ku wada qowleen ama ay wada sameeyeen kaasi waa ijmac qaciga qofkii marka ijmaaca qaciga khilaafa oo war ka duwan sheega dee hadalkiisu wuxuu noqonayaa war beennimadiisii la hubo ثالثا كسدحاد وحوي الخبر المضنون صدقه أو كذبه خبرك لما لينا يرنمديس أما بينمديس أخبار الأحاد كاسنا وأخبارتي أحادك إذا لم يكن الخبر خبر كدوس رهين مما يقطع وحله قويني بصدقه يرنمديس أو كذبا بينمديس في waayriha iyo eyrkeed mima lam yadkurhu wixii aanan sheegin ah wainamaa kaana uu yahay muxtamilan mid ixtimaala likullin min asidqi walkadib wax kastoo ka mid ah runtii iyo beentii wax kastoo ah runtii iyo beentii faina kula min sidqihi aw kadibihi mid walba oo ah runnimadiisa ama beennimadiisa yakuun wuxuu ahaanay madruuna mid la mareeyo wahuwa asaguna kaasi khabarulaaxaad abarulaaxaadki weeye xadiidkii axaadka ah wahuwa asagu kullu khabarin waa khabar walba oo lam yusil aan gaahin lidarajati tawaatur darajada tawaaturka aan gaadhin weeye faidaa qalaba calaa danina haddaba malaheenna hadduu ku xoogaysto sidqu ruwaati ruwaadii runnimadooda wa cadaalatum iyo cadaaladooda fahuwa asago alkhabaru saxiix waa khabar saxiixa aw alxasan ama waa khabar xasan ah wain halaba calaa danina malaheenna hadduu ku xoogaysto ayru dalia waxaa intaa ahayna fahuwa isago alxadii aciif waa xadii daciif ah wain dahar lana hadduu noo soo muuqdo kadibu raawi raawiga xadiidka warinaya beennimadiisa inuu been sheegayo hadday noo soo muuqato fii ma xadaa bihi wixii uu ka warramay inuu ku been sheegan hadday noo soo muuqato fahuwa isago alkhabar mawduc waa khabar mawduuca calaa ma fii hadi alaqsaam aqsaamta waxaa ku jira min bayaanin caddayn wa tafsiilin iyo faahfaahin yutlabu laga raadin doona fi lmutawalaat yani kutubaha dhaadheer المصطلح الحديث في علم مصطلح الحديث كلو يقانه فإن صح ضبها دو أصح خبر الأحاد خبر الأحاد كدو أصح أوجب وحواجبني العمل إن لو عمل فلو للعلم علم ما فائدين يو لاحتمال الخطأ قف أي كسر قال في دحديسة وكذلك الساس وحلم إذا ما حكمنا بضعف واحد ضعفه سيان حكمنا فإنما هو أسو حكم وحكم أن حكمنا على ظاهره ظاهر كيسة ويفيد فائدين الظن ما رأي فائدين بعدم الصحة إن أنا أصحن لا العلم بها saxadii inaan ognahay ma faa'iideynayo oo cilmi saxadii aan hubno ma faa'iideynayo lixtimaali sidqi waxaa suuragal ah run ayaa ka suuragal ah fiihi khabarkii daciifka ahaa wاlkhabaru daciifu khabarkii daciifka yuxmalu bihi waa lagu camalfalaya fii fadaa'il acmaali acmaasha fadaa'isheeda lagu camalfalaya itifaaqan yani culammaduna arrinka way isku raacsan yihiin buuri bishuruudin ayadoo markaa shuruud loo xidhayo in khabarkii daciifka ama xadiidka daciifka lagu camalfalo fi fadaa'il acmaal khilaafan lima yaquuluhu taasi waxay khilaafsan tahay ama inagoo khilaafayna waxa uu sheegayo man laa cilma cindahu qof aan cilmi lahayn wahadihi shuruu shuruudani hi iyadu an yakuuna waa inuu yahay weeye fii fadaa'il acmaalka waa inuu markaa xadiidku ku soo arooray xadiidka daciifka ah aaaadaaaan daraja inuu soo hoskalo taxta aslin caamin asal caam oo min usuuli haricati haricada usuusheeda ka mid ah kasaddexaadna waxa wey an laa yatanaaha dacfu dacfigiisu inuusan yani meel fog uusan gaarin oo dacfigiisu inuusan yani aad u darnayn ka afraadna waxa wey an laa yactaqida raawihi kan warinaya inuusan ictiqaadinin macnaha ama ku camalfalaya dheh saasa haboon mualifka u dhaho an laa yactaqida yani man yacmalu bihi inuu ahaa ficlaan lahay raawihii kan warinaya waa inuusan ictiqaadin suniyatahu sunanimadiisa waaya halkan malifku wuxuu ku tilmaamayaa noocii saddexaad ee akhbaarta waa khabarkii runnimadiisii ama beennimadiisii la malaynayay ee aan la hubin yacni labadii hore waxay ahayn ama waxaa la hubay runnimadiisa ama waxaa la hubay beennimadiis kanna midna lama hubo laakiin waa la malaynaya ama runnimadiisa la malaynaya ama beennimadiisa waa la malaynaya marka kaasina waxa weyn akhbaaru aaxaad aaxaadku waa wixii tawaaturka aan ahayn tawaatur aan gaadhin akhbaartii ay wariyeen weeyaan haddaba khabarka haddii uu eh, yahay abar aan runnimadiisa ama beennimadiisa aan la jaraynin eh, oo ixtimaala run iyo beenba yani eh, markaa runnimadiisa ama beennimadiisa waxay noqonaysaa madnuum buui wax la malaynayo sida akhbaarta axaadka oo kale akhbaarta axaadku waa khabar kasta oo mutawaatirka darajadiisa aan gaarin haddaba ah, axaadka maxaad ku tacriifinaysaa maa lam yasil ila darajati اlmutawaatir waa khabarka aan gaarayn darajati tawaatur yani lagama helin shuruudii mutawaatirka wax kastoo shuruudii mutawaatirka aan laga helin oo khabar ah waxaa lagu tilmaamaya khabar ulaaxaad mutawaatirkana waan garanaynaa shuruuddiisi waxaa ka mid ah cadad fara badan inay ka wariyeen cadad fara badan isla markaana dabaqo kasta cadadka fara badan uu ku jiro ilaa laga gaadho nabiga calayhi isalaatu wasalaam isla markaana waxaa weeye uu ku dhammaanaya mushaahado ama xis ama ama samaac wix lamida ah. kana marka mutawaatirku waxa weeye wixii cadad fara badan aysan warinin مثلا hal qof baa wariye khabarkii ama labo ama saddex Ah. waaya haddaba haddii khabarkii aaxaadka ahaa malaheenna uu ku xoog bannaado inuu ruwaaddii warisay ay run sheegayaan maxaa yeele ruwaaddaasi waa ruwaad cuduul ah oo iqaad ah oo lagu kalsoon yahay cadaaladooda iyo waxa weye diyaanadooda iyo abarka warkooda lagu kalsoon yahay khabarkaasi wuxuu noqonayaa khabar saxiixa isla markaana laga helay shuruuddii kale ee xadiidka saxiixa ah ama wuxuu noqonaya hadduusan darajatu saxiix ataa gaadhin xadii xasan u noqonaya xadiidka xasanka iyo xadidka saxiixa farqi yar baa u dhexeeya waxay ku kala duwan yihin shuruudda saxiixa waa laga helaa xadiidka xasanka ah sida noo imaan doonta insha allahu tacala markii aan ka hadlayno shurud alxadiid saxiix laakiin waxay ku kala duwan yihin xagga dabdiga ruwaadda xadiidka xasanka warinaysa xagga dabdigooda iyo xifdigooda uu ka hooseeyaa ruwaadda xadiidka saxiixa warinaysa macnaha ruwaadda xadiidka warinaysa ayaa ka xifdi adag oo ka xifdi badan ruwaadda xadiidka xasanka warinaysa walidaalika ayaa waxaa lagu tilmaamay xadidka wariyaan xadiid saxiixa kuwanna dabdigooda waa khafiif maysan gaarin darajada xadiidka saxiixa ragga warinaya way ka xifdi hooseeyaan dacafadana way ka fiican yihiin dacafada dee xifdigoodu liito ee wax hilmaamaya ee wax khaldaya ee wax ismoodsiinaya kuwaana way ka fiican yihiin marka xadiid xasanuu noqonaya xadidka meel lexa ayuu joogaa saxiixna muusan gaarin daciifna uu ka sarreeya xadiid xasana la yidhahdaa marka xadiidka axiixa ama xadiidka xasanka ah waxaa malaheena ku xoog badan inuu run sheegayo raawigii wariyey ama ruwaaddii warisa inay run sheegayaan maxaa yeelay ruwaad cuduula weyaan waa dad diyaane leh waa dad xifdi leh waa dad maxaan ku dhahaaye midda kale shuruuddii xadiidka saxiixana waa laga helay inuu shuduudkii uu ka yacni maran yahay iyo cilladii waaya sanadkiisu inuu mutasil yahay wuu xidhiidhaa sanadkiisa sidaa noo imaan doonta insha allahu tacala markaan ka hadlayno xadiidka saxiixa shuruuddiisa haddii malaheena ku xoog badnaado uu yidhi in warkan ay sheegayaan ruwaadani inuusan run ahaynna waa xadii daciif oo maala raawigu wariyey baa raawi maala sayi xifd xifdigiisu liito ama faasiqa yani waa raawi faasiqa oo dee diyaanadiisu aysan hagaagsanayn ama waxa weeye waxaa ku badan khaladka iyo ismoodsiiska iyo waxaasaa ku badan kaana waxa weyaan xadii daciifu noqonaya xadiidkii markaa la wariyey haddii uu inoo soo caddaata raawi inuu ka been sheegay xadiidkan uu nabig ka wariyana alah slat slam khabarka wax lagu magacaabaa waa mawduuc waa raawi been sheegay oo beenaalaho la yaqaana beennimadiisa beentiisa la yaqaanun axaadiis iska samaysta marka khabar kasta oo weliya raawigaasi waxa lagu tilmaamaya khabar mawduuca xadiis mawduuca ayaa lagu tilmaamay oo markaa aan rajo noqonaynin aqsaamtan faahfaahin badan ba ku jirto iyo tafsiil fara badan oo kutubta mutawalaadka ama cilmi mustalax alxadiis aan ka helayno maxaa yeele mu'allifka muusan tacriifin xadiidka saxiixa xadiid saxiix una sheegi doona shuruudiisa laakiin xadiidka xasanka muusan tacriifinin anwaacdiisa muusan sheegin xadiidka daciifka muusan tacriifin anwaacdiisa muusan sheegin waxaana dee fannigan laguma talagelin fannigan usuulku in yar buu ka soo qaataa yani cilmi mustalax alxadiid in yaroo koobanba ka soo qaata lakiin qofkii doonaya inuu ka dhergo macluumaadka ku saabsan xadiidka iyo anwaacdiisa iyo waxa weye shuruudda xadiidka saxiixa iyo shuruudda xadiidka xasanka iyo xadiidka daciifka iyo anwaacdiisa iyo axkaamtiisa wuxuu ka dooran doonaa insha allahu tacaala kutubta mustalax alxadiid macnaha haddaan si kale u dhigno xadiidka si guud wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood xadiid saxiixa iyo xadiid xasana iyo xadiid daciif ama xadiidka mawduuca maba soo galaba maba soo galaba anwacda xadiika ma soo gelaya habar mawduuca maba soo galaba aqsaanta xadiidka nabiga alayh ala slam waa beende nabiga lagu been abuurtay saddexdaas ayaguna aqsaam kala duwan bu qaybsamaya xadidka saxiixa laba u qaybsama saxiix lidaatihi iyo saxiix ligayrihi xasanka muxuu qaybsamaa xasan lidaatihi iyo xasan ligayrihi daciifkuna waa anwaac fara badan oo dee bixasab nooca dacfiga iyo xadiidka yani wuxuu daciifu noqday sababtiisa marka la eego xadiidka saxiix lidaatihi waa xadiidka shuruudda صaxiixa laga helay noo imaan doonto insha allahu tacaala xadiidka صaxiix lihayrihina waa xadiidkii xasanka ahaa oo duruq fara badan lagu wariyey duruq kala duwan lagu wariyey marka wuxuu noqonayaa صaxiix lihayrih xadiidka xasanka lidaatihina waa xadiidka laga helay shuruuddii xasan lidaatihi waxa weeye yani ruwaaddiisu yani uu ku jiro qof yani dabdigiisu oo khafiif yah oo maala saduuq lagu tilmaamayo oo kale waaya laakiin xadiidka xasan liayrihi waxa w xadiidka daciifka ahaa oo uruq fara badan laga wariyey ida tacadad uruadiiu aciif ida tacadad uruqu saara xasana liayrihi xadiidka daciifka haddii uruqdiisu ay badato wuxuu noqonaya xasan liayrihi xadidka daciifkana anwac kala duwan buu qaybsamaya munqaic iyo mucdal iyo shaad iyo mucallal iyo anwaac kala duwan iyo mudraj iyo maqluub iyo munkar iyo intaasoo nooc buu qaybsamaya xadiidka daciifka haddaba haddii khabar axaadkii uu asaxo camal buu waajibinaya bui cilmi laakiin ma waajibinaya maxaa yaele ayaa suuro gala xadiidka saxiixa ah cilmi yaqiini ah ma faa'idaynayo muxuun cilmi yaqiin u fa'idaynayn maxaa ruwaadan si kastoy u ahaadaan cuduul si kastoy u ahaadaan daabitiin oo shuruudii saxiix oo dhan laga helay oo rag lagu kalsoon yahay run badan yihiin oo xifdi badan haddana khata waa ka suurtagal inay gafaan ama ay khaldamaan ama ay marka maadaama uu khataba suuragal ka yahay markaas cilmi ma faa'iidaynayo wuxuu faa'iidaynayaa lakin culamada qaar baa ka soo reeba culamo badanoo muxaqiqiin waxay ka soo reebaan axaadiista saxiixayn ku sugan axaadiista saxiixayn waxay leeyihiin cilmi waxay faa'iidaynayaan yaqiini ah sababtoo ah axaadiista saxiixayn ku sugan yani qaraa'in badan ayaa ku hareeraysan qaraa'inta waxaa ka mid ah in ummaddu ay qabuul ku qaadatay xadiiska saxiixaynka qabuul bay ummaddu ku qaadatay walidalika waxay faa'idaynaya cilmi yaqiini ah xadiidka aan xukminay u yihi dacfigiisa asna waa xukmun calaa ahir daahirkiisa baan xukminay oo nidhi waa daciif laakiin mala ayuu faa'idaynaya inuu daciif yahay ma faa'iidaynayo cilmi yaqiin ma hubno inuusan asaxayn xadiidka lakiin waan malaynaya inuusan asaxayn nabiga ka sugnaanin laakiin ma hubno inuusan nabiga ka sugnaanin calayhi salat slam maxaa yeele waxaa suuragala qofkan daciifka ah faasiq ha ahaado ama ha ahaado qof maalan khada badan ama gef badan waxaa suuragala inuu hagaago oo uu run sheego oo warka uu asiibay baa dhici karta qofka beenaalaha qad yasduq lkadib sooma dhihin qofka beenaada waxa laga yaaba mar qaarkood inuu run sheegaa dhici karto khabarka daciifka ah wuxuu ihi mualifku waxa lagu camalfalaa fi fadaa'il alacmaal fadaa'il alacmaal baa lagu camalfalaa ittifaq culimada arrinka waa isku waafaqsan yihin buu ihi laakiin shuruud baa jirta laakiin halkan mualifku yidhi shuruud baa jirta uhi khilaafan lima yaquuluhu man laa cilma cindah yani taa waxaan ku khilaafsannahay buu ihi yani dad aan cilmi lahayn waxay sheeganayaan oo ah in khabarka daciifka inaan lagu camalfalin fi fadaa'il alacmaal culamada qaar baa sidaa tii u lakiin dadka saa yidhi cilmi male buuri mualifku inuu sidaa dhaha ma ahayn khabarka daciifkaa ah qofka qaba inaan lagu camalfalin fi fadaa'il acmaal waa yani qof aan cilmi lahayn inuu saa ku tilmaamahay xoogaa waxaa ku yer jira hadalkan shiddaa ku yer jirta iyo xoogaa yani nooc degdegaa ku yer jira ama fudayd maxaa yeele horta itifaaqan uu sheegtay mualifki in fadaa'il acmaal lagu camalfalaya khabarka daciifka ah wax laisku waafaqsan yahay maaha inkastoo imaam nawowi soo naqliyay itifaaqaas laakiin haddana waa laga daba tegay oo culamo khilaaftay baa jira itifaaqaas jumhuur ulculamaa ومن المحدثين والأصوليين والفقهاء waxay ku tageen khabarka daciifka fi fadaa'il acmaal in lagu camal falay yani taas waa sax wey taas muran kama tagan laakiin culamada qaar baa qaba in fi fadaa'il acmaal aan lagu camal falaynin khabarkii daciifka ah waaya culamada qaba waxaa ka mid ah abu bakr ibn alcarabi sheekhii maalikiga ahaa ee muxadidka ahaa ee mashhuurka ahaa ee sharxay tirmidiga iska lahaa kitaabkan idhaahdo caaridat alaxwal iska lahaa axkaam اlqur'aan kutubo fara badan buu leeyahay waa sheekh muxadis mashhuur oo maaliki ah ayaa wuxuu ku tegey in khabarka daciifka ah aan lagu camal fi fadaa'il acmaal culamo kalena way ku raacsan arrinkaas culamo ka horreysay culamo ka dambeysay way jiraan marka ilaa yoomina hada culamo badan baa qabta in aan lagu camal khabarka daciifka ah fi fadaa'il acmaal sida sheekh alalbani iyo culamo badan oo mucaasirina ah marka laga yaabo inuu culamada mucaasiriinta u jeedo oo sheekhu xoogaa shiddo uu ku xambaaraya culamadaas laakiin dee culama ka horreysay baa jirta oo qabay oo arrinkaa ugu horreeya culamada mucaasiriinta ah waaya horta marka lagu yidhi fadaa'il alacmaal fadaa'il alacmaal marka lagu yidhi waxaa looga jeedaa yacni acmaasha fadliga badan ayaa looga jeedaa maalan dikriga in la badiyo oo kale hadduu xadiis daciif soo aror maalan leeyahay dikriga ha la badiyo ama leeyahay salaadaha sunada hala badsado intaas ka helaysaan ama waxa wey sadaqada noocaasa yani acmaal yani marka horeba sugnayd laakiin unugu sii booriyo unugu tarkiibiyo in lagu camalfalo waa iska fiicanta in lagu camalfalo waa iska fiicanta maxaa yeelay de waa fadail acmaal laakiin axkaamta uma deliishan karo culimada badan way ku tageen inaan axkaamta loo deliishan karin jumhur culamada saas ku tageen sidoo kale عقيدة لما دليشن كرو حديث ضعيفة عقيدة لما دليشن كرو أحكام لما دليشن كرو لكن وحلو دليشن وحلو عمل فلك في فضائل الأعمال وايه haddaba shuruudda xadiidka daciifka ah lagu camalfalayo waa maxay kow shardiga kowaad waxay an yakuuna bi fadail amal fadail amal horta waynu ku soo arooro shardiga labaad an yandarija taxta asl caam asl caam oo usuusha shareecada waa inuu hoos galaa macnaa asal caam markuu leeyahay maalan waa inuusan cibaado cusub inoo keenayn cibaado cusub inooma keenayo ama camal cusub laakiin asal caama maalan dikrigii caamka ama salaadii caamka ama bahaaradii iyuu nasiga tarkiibinaya oo nagu sii boorinaya oo fadaa'il u sheegaya waayahay marka asal caan waa inu hoos galaa shardiga saddexaad anlaa yatanaha dacfu dacfigiisu waa inuusan daraanin dacfigiisu waa inuu hee inuusan daraanin oo sadiid dacf inuusan noqonin sida maalan xadiidkii kadaabiinta ay wariyeen ama qof muttaham bilkadib uu yahay yani been lagu tuunsan yahay ama qof faaxishul khalad ah khaladkiisu aad u foolxun yahay khaladkiisu badan yahay shardiga afaraad alaa yactaida raawihi suniyatahu halkan uu mualiku saas u dhigay ma aha waxaa ka ficnaan lahayd inuu dhaho alaa yactaqida cinda alcamali bihi ubuutuhu bal yactaqid اlixtiyaad yani inuusan ictiqaadin markuu ka camalfalayo khabarkan inuu sugan yahay laakiinuu ictiqaadiya ixtiyaad macnaha qofkan ku camalfalaya waa inuusan ictiqaadin xadiidkan inuu yahay xadiid sugane oo inuu markaa ixtiyaad diintiis u dadaalayo oo haddii khabarkan u asaxo macnaa mid ku camalfalay uu noqonayo ka faa'idaystay bidcana lama imaanayo maxaa yeele waxaan uu tusinaya xadiidkan daciifka ah waa fii fadaa'il acmaal acmaal sugnaatay aslanba marka horeba kitaabka ama sunnadii ku sugnaatay laakiin wuu nagu sii boorinaya xadiidkan daciifka wuu nagu sii dhiirigelinaya marka intaas ayaa ah shuruuddii khabarka daciifka markii lagu camal falayey waaya halkaa qaybta hore darsigaan ku joojinay insha allahu tacaala wallahu tacala aclam wsala allah wslam ala nabiyina maxamed